alxamdu لlh rb العaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأنbiyaaءi وإmaam الmursaliin وعlى آlih وأصxaabih wman tabcahm bإxsaan إlى ywm الdiin wbacd casharkeenna toddobaad ee kitaabka arbiciinka ah waxaan ka bilaabanaynaa xadiidka labaad birtamihiisa iyo halka uu malagu uu rasuulka weydiinayo salى اllahu عalayh wasalam uu ku leeyahay ahbirnii can اlإxsaan waa qeybtii saddexaad ee xadiidka waana alixsaan buu noqonaya alixsaan qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii iiga waran buu yidhi nebi maxamedow can ilixsaani ixsaanka iiga waran ereyga ixsaan ah waxaynu sharxi doonaa halka ereygani uu asal ahaan ka yimid waxaa kalaynu taaban doonaa ereyga al-ixsaan xidhiidhka uu la leeyahay islaamka iyo iimaanka xidhiidhka uu la yeelanayo oo qodobkeenna labaad ah ayaynu taaban doonaa biidni illaahi tacaala gebagebada waxaynu arki doonaa ixsaanka culimmadu aqwaasha ay ka yidhaahdeen ama ay ku tilmaameen ayaynu arki doonaa iyo abaalka uu leeyahay ee ilaahay uu qofka ku abaalinayo ereyga ixsaan ah nebi maxamed baa la weydiiyey oo malaga ayaa weydiiyey akhbirnii can ilixsaan ashaa haddaba alixsaan ku jirta ashaasay culimmadu yidhaahdeen waa maxay asha alixsaan ku jirtaa rag badani waxay qaateen oo muxadisiinta ka midihi ashaasi inay tahay cahdi dihniyo oo laysla garanayo oo waxay leeyihiin aayadaha qur-aanka ah liladiina axsanu lxusnaa wa markuu ilaahay lahaa alxusnaadaa aayadda ku jirta weeye ixsaankan rasuulka la weydiinaya ina allaha yuxibu lmuxsiniin almuxsiniin ixsaankaa ku jira weeyi ka rasuulka la weydiinaya sal allahu calayhi wasalam kolkaa malagu wuxuu nebiga weydiiyey faahbirnii can ilixsaan buu yidhi ixsaanka waxa loo yaqaan bal ii sheeg oo kaa iiga jawaab ixsaanka haddaba waxaa loo arkay ixsaanku inuu yahay alkhlaasu fi lcamal walitqaanu fii waqtihi waa camalka in horta ikhlaas loola yimaado oo alle dartii camalkan aad u qabanayso camalka aad qabanayso alle dartii inaad u qabato kaa ayaa horta ixsaan loo yaqaanaa ixsaan waxaa kaloo la yidhaahdaa markaad camal qabanayso inaad sugto oo si sugan sugan sugan oo bilaa khalal ah oo degdeg uuna ku jirin oo fudaydsi uuna ku jirin inaad u qabato camalka si dhammaystiran oo meel qura oo lagu odhan karo halkaa wax ka qaba ayna ku jirin rasuulkeennu sal allahu calayhi wasalam malaga wuxuu ugu jawaabay ixsaanka markuu weydiiyey an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo kaannaka taraahu sidii adigoo arkaya oo kale waa inaad ilaahay u caabudo ixsaanku waa markaad salaa tukanayso inaad ilaahay ugu tukato salaada sidii ilaaha aad u tukanayso adigoo arkaya isna uu ku arkayoo ku eegayo oo camalkaaga oo dhan macalniyada macal dhaqdhaqaaqaaga oo dhan ilaahay inaad arkayso isna uu ku arkayo sidaad sidaa ugu tukan lahayd oo kale adigoo ah sidaasoo kale waa inaad ilaahay u caabudo ayuu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam haddaba asha alixsaan ku jirta faahbirnii can ilixsaan waa ashaa cahdiga dihniga ah ee aayadaha kale rabbi uu inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala ereyga axsana ixsaan waa masder ficilkiisa axsana baa la yidhaha axsana hamsaha ragga qaar waxay u arkeen inay tahay litacadiya oo ereyga ayay mucadde ka dhigtaa ayaa la yidhaha wuxuuna asalku ahaa xasuna kadaa buu ahaa kolkaa axsana markaa tidhaa waa litacdiya mafcuulun bihi bay ereyga u samaysaayo axsana wuu wanaajiyey ixsaanan wanaajin bay noqotaa markaa wanaagaasina wuxuu u noqonayaa itqaanu lcibaadaat cibaadada gudashadeeda biadaa'iha calaa wajhiha alma'muur maca ricaayati xuquuq illaahi tacaala fiiha waa inaan cibaadada u gudanno sidii loogu talagalay inaan u gudanno sidii laynoo amray inaynu u gudanno innagoo ilaahay xuquuqda cibaadada uu ku leeyahayna ilaalinayna welibana muraaqabo waa inaan la samayno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu qalbiga muraaqabo kala nimaadno waa inaan ogaanaa ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo haddaynaan inagu arkaynin inuu isagu ina arkayo saynu ugu cibaadaysanayno ama aan ugu tukanayno sidaa weeye ixsaanku haddaba ixsaanku xidhiidh buu la leeyahay islaamka iyo iimaanka labadaba xidhiidh buu la leeyahay labadoodaba xidhiidh buu la leeyahoo sidaynu ognahay rabbigeen subxaanahu wa tacaala aayadaha markuu iimaanka ka hadlayo ixsaankaa waa lagu soo daraa oo aayado ixsaan laga hadlayo islaam laga hadlayo islaam oo ixsaankii uu la socdo ayaan arkaynaa muxuu rabbi yidhi balaa man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsinun wahuwa muxsinun islaam baa laga hadlayaa balaa man aslama ninka u hogaamiye wajhahu wejigiisa lilaahi ilaahay wahuwa muxsinun isagoo ixsaan samaynaya oo welibana ugu hogaansan ilaahay sidii isagoo arkaya oo kale kolka waa shardi ixsaanku waa shardi buu u yahay islaamnimadaba islaamnimadaba shardi buu u yahay ama ka shardigoo kale ayuu u yahay xagga iimaanka markaynu doonayno marka rumaynta alla iyo rumaynta malaa'igta iyo rususha iyo kutubta iyo laga hadlayo waa in ixsaan uu meeshaa iyagana soo galaa oo ilaahay markaad rumaynayso waa inaad u rumayso qaab ma aha afka iyo dadka ismaqashii unkaa ahe allaha aad rumaynaysaa midku arkaya oo camalkan aad qabanaysana og sidaa inuu yahay waa inaad ogaataa aadna aad arkay sidoo kale waa inaad u rumaysaa markaa rabbigeen subxaanahu wa tacaala iimaanka markuu ka hadlayey ixsaanka ayuu inoo raaciyey isagoo shardiya wuxuuna rabbi yidhi uma taqow wa aamanuu uma taqow wa axsanuu taqwadii markii la keenay alixsaan buu rabbi ka daba keenay subxaanahu wa tacaala oo ixsaan baa meeshii inoo berber yaalla waxaa haddaba la ogaaday marka qofku islaamka uu ka hadlayo islaamkiisan in loo baahan yahay inuu kula yimaado alixsaan islaamka waa inuu ixsaan kula yimaado sidoo kale waxaa kaloo la ogaaday markuu qofku iimaan la imanayo iimaankiisan waa inuu ixsaan kula yimaado ixsaankuna waa kaa rasuulku inoo sheegi doono salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi qaala wuxuu malagii yidhi fa akhbirnii iiga waran nebi maxamedow can ilixsaani ixsaanka iiga waran qaala wuxuu rasuulku ugu jawaabay an tacbud allaaha ilaahay waa inaad caabuddo kaannaka sidii adiga oo taraahu arkayo oo kale waa inaadu caabuddo fain lam takun haddaadan ahayn taraahu ilaahay mid arkaya fainahu ilaahay baa yaraaka ku arkaye ilaahay waa inaadu caabuddo ixsaanka marka la doonayo sidii adigoo arkaya ilayn haddaadan arkaynin ilaah baaba ku arkaya saasuu rasuulku sal allahu calayhi wasalam inoogu sheegay haddaba xadiidkan laba meelood ayaa u baahan inaynu mulaaxado ku samayno ama aynu isdultaagno meesha koowaad waa an tacbudallaaha culimmada muxadisiintu laba macno ayay ku sheegeen an allaaha labaduba sax bay noqon karaan qole waxay yidhaahdeen an tacbudallaaha ilaahay waa inaad caabuddo oo ilaahay aad caabuddood cibaadadiisa ula timaado sidii adigoo arkaya oo kale qolena waxay yidhaahdeen an allaaha ilaahay waa inaad addoon u noqoto oo ereygu cabdi buu ka yimido ilaahay waa inaad addoon u noqoto kaannaka taraahu sidii adigoo arkayo oo kale waa inaad addoon ugu noqoto ama waa inaad ilaahay u caabudo dhe sidii adigoo arkayo oo kale ama waa inaad ilaahay addoon ugu noqoto dhe sidii adigoo arkayo oo kale halkaasi waa mulaaxado laba macno ayaa inoogu jira waxaynu ognahay an tacbud waa antani waa masderiyo masderka ay dhalaalinaysaa waa khabar mubtadihii baa meesha ka maqan qaalo qaala wuxuu rasuulku yidhi alixsaanu baa halkaa ku jira markaa alixsaanu ixsaankuba an tacbud allaha waa inaad ilaahay addoon u noqoto ama an tacbud allaha waa inaad ilaahay u caabudo kaannaka taraahu sidii adigoo arkaya oo kale fain lam takun haddaadan ahayn taraahu ilaahay mid arkaya fainahu yaraaka isagaa ku arkaya halkana laba qodob ayaa muhiim ah inaynu isdultaagno qodobka koobaad waa fain lam takun taraahu sidaa aynu hadda u macnaynay muxadisiinta badankoogu saasay u macneeyeen xadiidka waxay idhaahdeen fain lam takun haddaadan ahayn taraahu ilaahay mid arkaya haddaadan ahayn faaxsin alcibaada faaxsin alcibaad halkaa jawaabkii meebaa la yidhi jawaabkii jawaabkii intani me oo xageebuu jawaabkii maray ragga qaar raggan luqadda aan ku bislayn ee bilowga ah ayaa moodaya fainahu yaraaka inuu yahay fainahu yaraaka maaha jawaabkii waayo waxaa la og yahay asal ahaan shardiga iyo jawaabku way kala dhashaan sida saxda ah ee la yaqaan shardi iyo jawaab waa laba shay oo isdhala baa la yidhaahdaa iminka haddaanku idhaahdo roob haduudo o cagaar baa soo bixi haddaynu nidhaa di'idda roobka maxaa ka dhalanaya di'idda roobka maxaa ka dhalanaya cagaar soobax baa ka dhalanaya kolka waxaa la yidhaha mar kasta jawaabku wuxuu ka dhashaa shardiga waxaan ku odhanayaa tusaale ahaan haddaad daaqadda furto hawaa inoo soo geli kolkaa daaqad furidda maxaa ka dhalanaysa gelidda hawada haddaba balu fiirso haddaad moodayso fa inahu yaraaka inuu jawaab yahay waxaa lagu leeyahay jawaabkani kama dhalanaya shardiga oo waxa lagu yidhi fain lam takun haddaadan ahayn taraahu ilaahay mid ku arkaya ilaahay mid arkaya haddaadan ahayn fainahu yaraaka isagaa ku arkaya aragtida ilaahay uu inaga ina arkayaa ma aragtila'aanteenna ayay ka dhalanaysaa mise ilaahay inagoon arkaynba ilaahay wuu ina arkaa mar kasta ilaahay waa ina arkaa laakiin odhan mayno aragtida ilaahay uu ina arkayaa waxay ka dhalatay aragtila'aanteenna odhan mayno oo asal waxaa la yidhaha jawaabku shardiguu ka dhashaabaa la waa qaaciido la yaqaano haddaan idhaahdo man dakhala daarii falahu dirhamun ninka gurigayga soo gala shilin buu igu leeyahay haddaan idhaa dee lahaanshaha shilinku wuxuu ka dhalanayaa soo gelidda guriga shardiga ayuu ka dhalanaya oo jawaabka iyo shardigu way isdhalaan haddaba yaan la moodin xadiidka fa inahu yaraaka inay jawaab tahay oo fain lam takun jawaabkeygii inay tahay waxaad odhanaysaa aragtida ilaahayba aragti la-aanteenna dhalaysabay markaa warku u noqonaya waana macno khalada horta waxaa la ogaaday jawaabku inuu xadfan yahay jawaabku wuxuu noqonayaa markaa faaxsin ilcibaada fain lam takun war haddaadan ahayn taraahu ilaahay mid arkaya haddaadan ahayn faaxsin alcibaadata cibaadada wanaaji waayo ciladu waa maxay cibaadada aad u wanaajin fainahu yaraaka isagaa ku arkaya kol haddaadan adigu arkaynin cibaadadaada wanaaji isagaa ku arkaya baa laguyi fadan kolkaa waxaa la yidhaha tacliil bay inoo faaiideynaysaa cilay inoo faa'iideynaysaa markaa fainahu yaraaka isaga ayaa ku arkaya ciladu waxa weeye rabbibaa ku arka eh wanaaji halkaa waxaynu tilmaanay jawaabka n waxaynu tilmaanay inuu maxduuf yahay ee uuna ahayn fainahu yaraakadan qoran inuuna ahayn baynu halkaa u aragnay meeshan waxaa kaloo jira kelmad kale ayaa jirto ibnu xajar sheekheennin kitaabka fadxulmubiinka qoray nimanka suufiyada isagoo haysta ayuu ku qabsaday suufiyadu xadiidkaas qaabay ku macneeyeen waxay yidhaahdeen fain lam takun haddii adan ahaynba wax jira fain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkaya ma aha fain lam takun naftaada haddaad weynayn weydo fain lam takun takuntana yidhaahdeen waa kaanada taamada loo yaqaano af carabiga waa kaanada aayadda qur'aanka a ah ku jirta bay yidhaahdeen wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara kaanadaa aayadda qur'aanka a ah ku jirta ahaansha ma ahee jiritaan weeyaan kolkaa suufiyada halkan qaar kamida ayaa yidhi fain lam takuntan marka la macnaynayo waa in lagu macneeyo jiritaan fain lam takun hadday naftaadu jiriba weyde bay yidhaahdeen naftaada hadday jiri weydo maxay uga jeedaan haddaad naftaada buunbuunin weyda bay yidhaahdeen ood kibirka ka ilaalisa naftaada taraahu markaa ilaahay wax arkayo kalaad noqon mar alla markaaad naftaada kibirka ka ilaaliso markaa unbaad ilaahay wax arkayoo kale noqon oo aragtadani tii adduunyada lagu arkayey maahee dariiqii saxda ahaabaad markaa cagta saari bay yidhaahdeen mar alla marka aad naftaada ka ilaali fain lam takun fa in kunta faaniyan bay ka dhigan tahay naftaadu markay noqoto waxaan jirin oo kale xaqiir wax liita oo ilaahay xaqiisii ka soo bixi waayey markaad sidaa isku aragto markaa unbaa taraahu buu ku leeyahay saasay suufiyada qaarkood ku macneeyeen ibnu xajar sheekhan kitaabkeenna sharxay isagoo suufiyada u jawaabayo wuxuu yidhi waxaad moodaa inayna luqadda aqoonu lahayn buu yihi nimanka sidaa yidhi maxaa ku dhacay buu yidhi waayo taraahudan ayay ka dhigayaan inta jawaabkeegii jawaabkii maxduufka ahaa ayay taraahu ka dhigayaan kol haddii taraahu jawaab laga dhigana maxaa laysla yaqaanay muctalulaakhirka calaamatuljasmihiisu muxuu noqon jiray xadfu xarfulcille wuxuu ibnu xajar leeyahay war miyay halmaameen kelmadu waxay noqon lahayd fain takun tarahu tarahu bay noqon lahayd sidaa ay doonayaan haddii loo macneeyo halkanaa tarahu noqon lahayd kol haddii tarahu meesha aan loogu dhawaaqin qowlkaa suufiyada la dhegaysanin ayuu ibnu xajar qaatay kitaabkeenna magac ka hadlayo ibnu xajar laftiisa waa laga daba qaatay aniga laftaydaa diidan qowlka ibnu xajar sabab kale uma diidani waxa weeye halkan uu yidhi taraahum waa la jasmin lahaa oo waxa lagu jasmin lahaa xadfulif markuu yidhi maxamed ibnu maalik kitaabka kaafiyadaa ah markuu marayey wuxuu ihi ficlu shardiga haddii lam lagu jasmiyo waxa wanaagsan jawaabka in la rafciyo dee taraahu waa jawaab rafcisan kolkaa qowlkan uu ku diiday uu yidhi suufiyadu qowlkay macnaha halkaa la mareen waa khalad oo luqa ahaan bay u khaldeen waxaynu leenahay maxamed ibnu maalig cid ku qabsatay ma jirto kitaabka kaafiyada markuu maraya saddexda kun ee bayid ah sawkii sidaa qowlkaa maray sheekheenna tacliiqa hoose inaad arkaysiin mooyaane isaga laftiisa waa lagu qabsaday oo qowlkaa aan sheegayno ayaa lasoo raray markaa ibnu xajar waa lagu qabsaday ibnu xajar oo keliya maaha cidda suufiyada haysataaye culimo fara badan oo xadiidka sharaxda ayaa macnaha ishaarada ah ee ay ku macneeyeen ayaay ku qabsadeen ay yidhaahdeen war ha ka daayaan waxaa ka mid a ah sheekhii xanafiga ahaa ee mulla cali qaari waa ku qabsaday isaga laftiisu oo wuxuu ihi taraahuda ayaa tarahu loogu dhawaaqi lahaa eeg markaan doonayno shay sharciya inaynu ka hadalno cidna adigu u janjeersan maysid siduu shaygu yahay waa inaad u sheegtaa kolkaa ibnu xajar waa sheekheenniyo de waa nin la yaqaano caalim ah oo waa ninka minhaajka sharxay ee tuxfaha tobanka mujalad ku sharxay waa ninka markii qaahire iyo laysbarbardhigay maka markay isbarbardhigeen maka cilmigiisay qaateeno yidhahdeen inta badan masaa'ilka isku khilaafaan ramliga isagaa muctamada halka ay masaariduna yidhahdeen ramligaa muctamada kolka waa dee nin la yaqaano runtii culimada waaweynee muslimiintu meel kastay joogaan uga dambeeyaan weeyi laakiin masaladaas markuu yidhi karahuda waynu ku yar haysanaaye la soco waxaynu leenahay waxba inuu suufiyada iska daayo weeye lagu qabsan kari maayo kelmadaa suufiyada halala socdo qaala wuxuu yidhi malagii faakhbirnii iiga waran can ilixsaani ixsaanka iiga waran qaala wuxuu kolkaa ugu jawaabay rasuulku ixsaanku an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo ama waa inaad ilaahay addoon u noqoto kaannaka sidii adiga oo taraahu arkaya oo kale fain lam takun haddaadan ahayn taraahu ilaahay mid arkaya fa fainahu ilaahay ayaa yaraaka ku arkaya ilaahay baa ku arkaye haddaba sidaasoo kale u caabud waxay culimmadu isweydiiyeen alixsaan jazihiisa iyo abaalkiisu waa maxay qofku markuu cibaadada ixsaankula yimaado islaamnimada markuu ixsaankula yimaado iimaanka laftiisana markuu ixsaanku la yimaado maxaa jaza iyo abaal u ah ilaahay baa inoo sheegay ixsaanka abaalkiisa oo rabbigeen subxaanahu wa tacaala isagoo inoo sheegaya ayuu yidhi hal jazaau lixsaani ila alixsaanu ixsaanka abaalkiisu waa ixsaanuunbuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala oo qofka ixsaan la yimaada ixsaanun baa lagu abaalin aayad kale rabbigeen wuxuu inoogu tilmaamay qofku hadduu ixsaan sameeyo abaalkiisu waa alxusnaa waziyaada buu rabbigeen leeyahay liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada buu rabbi yidhi liladiina axsanuu kuwa ixsaanka sameeye ixsaanka la yimaada waxa u sugnaaday alxusnaa tii wanaagsanayd iyo waziyaada welibana dheeraad waa ixsaanka nebiga la weydiiyey abaalkiisii rabbigeen wuxuu inoo tilmaamay aayad kale qofku hadduu ixsaan sameeyo inuu ilaahay jeclaanayo wuxuuna yidhi ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay ayaa jecel dadka muxsiniinta ah ee ixsaanka sameeya rabbigeen ayaa jecel subxaanahu wa tacaala islaamka markii uu malagu weydiiyey nebigeenna akhbirnii can ilislaam markuu yidhi rasuulku markuu u jawaabay malagu muxuu yidhi sadaqta buu yidhi iimaanka markii la weydiiyey uu rasuulka weydiiyey malagu markii uu rasuulkeennu u jawaabay malagu muxuu yidhi markaana sadaqta ayuu yidhi laba jeeraba haddaba waxaynu leenahay ixsaanka markii la marayey sadaqta rasuulku ma raacinin malagu ma raacinin sadaqta talow muxuu halkan sadaqta u raacin waayey ixsaanka ah labada horena uu sadaqta u raaciyey malagu waxay culimmadu yidhaahdeen ixsaanku waa shay qalbiga aadamaha ku qarsoon ilaahay uunbaa ixsaanka daalacan kara malag iyo nebitoona ma daalacan karaan haddaba malagu ma odhan karo sadaqda runbaad sheegtay ixsaanka ile waa shay qalbiga ku qarsoono ilaahay uunbaa og oge eh. sidaa ayuu malagu sadaqta u odhan waayey marka ixsaanka la marayo laakiin labadii jeer ee hore sidaasuu sadaqta u yidhi sheekheennan ibnu xajar ayaa sharixiisa markii ixsaanka uu macnaynayey ayuu sidii malagu sadaqta wuxuu yidhi oo kale ayuu ka soo qaaday oo sadaqta ayuu ku daray waxaa la leeyahay mutuunta kuma qornayn ereygaa sadaqta ihi walow laga yaabo riwaayooyin kale inay culimmada qaarkood ku sheegeen alixsaan haddaba waxa inoo dhammaaday oo halkaa inoogu dhammaaday saddexdii qodob ee islaamka iyo ixsaanka iyo iimaanka ahaa horta magaca iyo ka lagu magacaabaa ma isku midbaa mise waa kala laba maxay idinla tahay aniga maxamed baa la yidhaahdaa aniga iyo magacaygu ma isku mid baanu nahay mise kala labaanu nahay waa masalo culimmada khilaaf badani uu ugu jiro raggale waa kala laba magaca iyo ka lagu magacaabay waa kala laba raggalihi xadiidkanay deliishanayaan waayo nebi maxamed malagu canilislaam buu weydiiyey rasuulkuna muxuu ugu jawaabay islaam markii la weydiy waa magacii islaam buu ahaa maxaa malag rasuulku uu ku jawaabay an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuul llah watuqiima salaa waad aragtaayo islaam magacii waa islaam musamihiina waa shahaadateynka iyo iqaamatu salaad iyo iitaau zakaad iyo magacii iyo kii lagu magacaabayay labay kala yihiin waayo hadday isku mid yihiin marka rasuulka la yidhaha akhbirnii can ilislaam wuxuu rasuulku odhan lahaa alislaamu alislaam islaamku waa islaamnimo buu odhan lahaa miduunbuu ku jawaabi laha hadday isku mid yihiin kolkaa magaca iyo ka lagu magacaabayaa waa kala laba ayay rag badani qaateen sababtuna xadiiskanay u daliishadeen waxaa kale yidhaahdeen dabka magacan dab ah een ku hadlayno dab markaan idhaa dhimbiisha lafteeda haddii magacanan ku hadla iyo dhimbiishu isku mid hadday yihiin dee markaan dab idhaa carabka ay guban lahaa ila nin dhimbiil carabka saaray baan ahaye carabka ay guban lahaa nin dhimbiil carabka saaray baan ahaye kolkaa dabkii ereygan dabeen ku hadlayno iyo dhimbiisha halkaa taallaa waa isku mid odhan mayno oo xadiidkanaa daliil u ah rasuulku islaamnima markii la weydiiyey shahaadatayn buu ku jawaabay kolka waad aragtaayoo macnihii iyo magicii labay kala noqdeeni la soco ragga odhanaya waa isku mid waxay daliishanayaan aayadda qur-aanka ee rabbi uu ku yidhi sanamyada markii laga hadlayay buu rabbi yidhi in hiya ilaa asmaaun samaytumuuha in hiya ma aha sanamyadu sanamku hadda waa kii magaca iska lahaa kii magaca iska lahaayee daatada ahaabuu ilaahay yidhi in hiya ma aha asnaamtani ilaa asmaaun magac mooye wax kale sanamkii iyo magiciibuu ilaahay isku mid ka dhigay aayadda qur-aanka ah kolkaa waxay leeyihiin qoladaasi aayaddaa anagoo ka duulayna magaca iyo lagu magacaabuhu waa isku midun baabanu haysanaa bay leeyihiin haddaba xadiidka halkan ah ayuu khilaafku ku jiraa khilaafkaasi halkanuu ku jiraa an tacbudallaaha an tacbudallaaha markaad tidhaahdo ragga kule magaca iyo ka lagu magacaabaya waa isku mid waxay ku leeyihiin an tacbudallaaha allah waa inaad caabudo ragga kalena waxay kuleeyihiin allah waa magiciiye magacanka iskale waa inaad caabudo an tacbuda waa inaad caabudo addaat allatii ismuha allah daatada magaceegu uu allaah yahay waa inaad caabuddo bay ku kolka khilaafku halkanuu ku jira ma inaad allah caabudaa magacan caabudba mise waa magaca ka iskale caabud khilaafku halkanuu soo gelayaa markaa markaad tidhaa magaca allah ah caabudine ka iskale caabud waxay ku leeyiin war allah maadan caabudine wax kalaad caabuday aarmaad shirki ku dhacday kolka halkan khilaaf baa ku jira sidaynu ognahay khilaafkaasina wuxuu salka ku hayaa magaca iyo ka lagu magacaabaa ma isku midba maya baynu leenahay sheekh muctamedku isku mid odhan mayno waayo adi magacaaga sabuuradaasaan ku qoriye madaatadaadaan sabuuraddaa ku qoray qalinka afkiisa magacaago muxamedo miimkii baan ka soo saariye ma madaxaagaa qalinka afkiisa ka soo baxaya ilan eeg magacii waa muxamed waa kan lagu hadlayo daatadiina tusaaleahaan aniba iga soo qaad magacan muxamede iyo daatadani dee waa kala laba waa magaciyo kii iska lahaabay kala yihiin ragga qaar baale waa isku mid ragga qaar baale waa kala laba waa masalo khilaafiya xadiidkeennani wuxuu ku jiraa markaa meelaha ay culimmadu u deliishadeen magaca iyo ka lagu magacaaba inay kala laba yihiin waayo su-aasha malagga iyo jawaabta rasuulka ayaa kala duwan malaguna maguciibuu sheegayey rasuulkuna macnihii kii magaca iska lahaabuu sheegayey kala labay kolkaa jawaabtu ahayd waad aragtaa halkaana qaala wuxuu yidhi malagii faahbirnii iiga waran buu yidhi rasuulow halkaa haddaan yaro qabanno horta mad haysatiin fatxulmubiinka yaa haysta fatxulmubiinka rag intee leeg baa haysta waayo waxaan qaban lahayn halkaa magaca iyo musamaha markuu qabtay bal qaabka u qabtay baan arki lahayn raggu may yar yihiin haystaa mise way badan yihiin way yar yihiin bas iska dhaaf markaa waxaynu eegi doonaa qaala wuxuu malagii yidhi haddana rasuulkiibuu la hadlayaa malagii waa markii afraad faahbirnii iiga waran buu yidhi nebi maxamedow can saacati saacadda iiga waran saacaddu waa saacadda qiyaamaha weeye saacadda qiyaamada ayaa asaaca loo yaqaanaa saacad maba ahee waa konton oo sano ayay dadka ku gaadhaaye maxaa saacad loogu bixiyey markaa xilliga hore dhiciddeeda hore ayaa saacad saacadaheenna kamida un ay bilaabanaysaa waayo axaadiistu waxay inoo tilmaameen saacaddu waxay dhici doontaa dadka qaarkood kiyo cuntadii intay sidaa u qaateen weli afka ayna gaadhsiinin weli iyagoon afka gaadhsiinin ayay saacadda qiyaame ay dhici doontaayoo suurta la afuufi doonaa kolka waxa wey saacaddu waxa saacad loogu bixiyey xagga bilowgeega hore ayay saacadaheennii saacad ka mida u bilaaban doontaa qaala wuxuu yidhi fa ahbirnii iiga waran can saacati saacadda qiyaamada iiga waran saacadda qiyaamo bal ii sheeg buu yidhi qaala wuxuu rasuulkeennu ku jawaabay sal allahu alayhi wasalam mal mas-uulu ka la su'aalayaa ma aha canhaa saacadda ka la su'aalayaa ma aha biaclamo mid uga aqoon badan mina saa'ilika weydiinaya bal hadalkan hadda fiirso muxuu rasuulku ku jawaabay saacadda iiga waran markii la yidhi wuxuu rasuulku ku jawaabay sal allahu calayhi wasalam ka la weydiinayo oo waa aya ka la weydiinaya saacaddu waa isla isaga waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku ku jawaabay ka la weydiinaya saacadda qiyaamada oo aniga ah kama aqoon badno oo kama oga ka i weydiinaya oo malaga ah waxay ka dhigan tahay saacadda qiyaame malagna ma oga nebina ma oga ilaahay unbaa cilmigeega la gaar ah wakhtiga ay dhici doonto ilaahay unbaa la gaar ah culimada qaar baa sheegay wakhtigay dhici doonto yidhi waktigaasay dhacaysaa lama garan karo waxba ha aaminin ilaahay uunbaa og rag waaweynood garanaysiin baa yidhi kontonka meelaha markay taariikhdu marayso ragba waxbay ku dhufteen ilaahay baa ogo meel bad la geli kara ma aha nebi maxamed baa ka aamusay saacadda qiyaamada nebi maxamed ayaa ka aamusay calayhi salaatu wasalaam yidhina adiga oo malag hina ma ogid aniga oo rasuulihina ma ogi ayuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam waa saacadda qiyaame haddaba su-aasha bal haddaan isdul taagno qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii iiga waran buu yidhi can isaacati saacadda qiyaamada iiga waran buu yidhi halkaa waxay culimmadu isweydiiyeen saacadda iiga waran macnaheegu waa maxay hadalkani ixtimaal badan baa soo geli kara saacadda iiga waran saacadda iiga waran ma inta qiyaamada la taagnaanayaa ma waxyaabaha dhex dhici doonaa ma qaabka ay xisaabta u dhici doontaa ma xilligay bilaabmaysaa xilligay taymka ay saacaddu bilaabanaysaa waa taymka ay bilaabanayso wey taymka ay bilaabanayso fa akhbirnii cani saaca markuu leeyahay malagu saacadda qiyaamada iiga waran waa goorta ay bilaabanayso weeyaan taymka ay bilaabanayso saacadda qiyaamadu taymka ayaa laga warbixinaya halkaa haddaba inagoo doonayna timeka ay saacaddu bilaabanaysa in laga waraysto oo malagu uu ka waraysanayo waxaynu ognahay aayad qur'aana ayuu rabbigeen subxaanahu wa tacaala saacadda inoogu sheegay inuu isaguni og yahay wuxuu yidhi yasaluunaka can isaaca nebi maxamedo waxay ku weydiinayaan saacadda qiyaame welibana ayaana mursaahaa xilliga ay baroosinka aasan doonto xilliga ay baroosinka aasan doonto ayaa lagu weydiinayaa waa xilliga ay qiyaamadu dhici doonto xilliga ayaa lagu weydiinayaabaa la yidhi rasuulka sal allahu calayhi wasalam qul nebi maxamed ilaahay baa u laqinay qul waxaad tidhaahdaabaa la yidhi rasuulow markaad dadka la hadlaysid inamaa cilmuha cilmigeegu cindallaahi ilaahay agtiisa uunbuu ahaaday cinda rabbi inamaa cilmuhaa cinda rabbi cilmigeegu rabbigay agtiisa buu ahaaday cid allah cid og xilliga ay qiyaamadu bilaaban doonto ama xilliga ay qiyaamadu dhici doonto oon allah ahayni ma jiro horta taa ogow baa la yidhi aayad idil ayuu rabbi inoogu sheegay isaga unbaa qiyaamada og welibana qaabka loo sheegay eeg hadda yasaluunaka baa la yidhi waxay ku weydiin doonaan waa mudaaric waxaa laga yaabaa inay maanta ku weydiiyaan ay berri ku weydiiyaan ay ilaa waa laysweydiin doonaa waa alxuduud watajadud mudaaricu wuxuu faaiideeya alxuduud watajadud wa la yidha ilaa intay qiyaamadu ka imanaysa waa laysweydiin doonaa mata saaca mata saaca qiyaamadii waa goorma waa erey laysweydiinaya soo noqnoqonaya kolkaa ereygaa waxaa la yidhi rasuulka qul inamaabaa haddana laga bilaaba inamaa waa aadaat keliya qiyaamada waxa og uun allah cid kale nebi malag muqarabihina ma oga nebi mursalihina ma oga qiyaamadu wakhtiga ay bilaaban doonto waana ayaana mursaahaa haddaba xadiidka markan rasuulka la yidhi fa akhbirnii can eeg su-aashan waa inaad qariinada eegto qariinad waa maxay baynu nidhi ma sida laysku xisaabinaya ma intay qiyaamadu jiraysaa ma xilligay bilaabanaysaa waa xilligay bilaabanaysa waayo aayaddaa sheegtay badee yasaluunaka can isaacati ayaana mursaahaa xilligay baroosinka aasanayso ayaa lagu weydiin doonaa xilligay baroosinka aasanaysa lagu weydiin doonaa ee qul waxaad tidhaahdaa inamaa cilmuhaa cilmigaygu cinda rabbi rabbigay agtiisa unbuu ahaaday aayad kale rabbigeen wuxuu yidhi ina saacata aatiyatun horta saacaddu way iman doontaayo shaki kuma jiro inay iman doonto inna ayaa laga bilaabay jumladana ismiyaa laga dhigay laba tawkiid weeyaan inay saacadda qiyaamo imanayso ina saacata aatiyatun saacadda qiyaamo way iman doontaa oo shaki male qiyaamadu way iman doontaayo way dhici doontaa ina saacata aatiyatun saacaddii way iman doonta way dhici doontaa waa rabbigeen baale subxaanahu wa tacaala aayadda kale ilaahay wuxuu ku yidhi ina allaha cindahu cilmu saaca saacadda cilmigeega allah uunbaa og aayaddanna wuxuu ku leeyahay ilaahay ina saacata aatiyatun akaadu ukhfiiha waxaaban siga inaan qariyo saacaddaba inaan lasoo hadal qaadin ayaaba la sigayba haddaba rasuulkeennu muxuu kaga jawaabay markii malagu uu weydiiyey saacadda qiyaamada wakhtiga ay dhacayso adna garan maayo adna garan maysid buu yii rasuulkeennu jawaabtaasu bixiyey xadiidka maxaynu ka faa'iidaysanaynaa haddaba nebi maxamed shay una garanayn in la weydiiyo in la weydiiyo shay uuna garanaynin xikmadda ku jirtaa waa maxay bal hadda u fiirso shay uuna garanaynin nebi maxamed in la weydiiyo xikmadda ku jirtaa waa maxay xikmad weyn baa ku jirta xikmadda ku jirtaa waxa weeye culimadeenna ayaa lala hadlayaa culimada ayaa lala hadlayaa dadka culimada ah marka diinta wax laga weydiiyo waxayna garanayna la weydiiyo garan mayna inay yidhaahdeen yayna ka xishoonin garan mayno shay adan garanaynin oo diinteenii ka mid a ah haddii lagu weydiiyo nebi maxamed ku dayo calayhi salaau wasalaam oo rasuulkeennu muxuu yidhi markii qiyaamada la weydiiyey laa adri buu wuxuu yidhi ma aha ka la weydiinayaa malmas-uulu canha biaclama min asaa'il buu yidhi adna ma ogi adna ma ogid waa garan mayno weeyaan qiyaamada haddaba intan faa'iidadeedu culimaday u noqonaysaayo culimmadu ma aha inay isku arkaan hoos baad u dhacaysiin iyo sharaf la'aan baa meesha iman iyo nin jaahiloon aqoon lahayn baa lagu moodi iyo waxaasi meesha ma leega imaamu maalik afartan su'aalood baa la weydiiyeyo farakutiris buu yidhi waan garanayaa inta kale oo dhan wuxuu lahaa ma garanayo ma garanayo waana imaamu daarilhijra weeyi ma garanayadu ceeb ma ahee cilmigay ka mid tahayba waayo waxaa loogu talagalay inaan ummadda la halaagin ninku intuu garanayo uun inuu ka jawaabo asal inaga tilmaanteenna ayaaba jahliya innaga tilmaanteenna ayaaba jahliya ilaahay tilmaantiisa iyo sifadiisa ayaa cilmiya kolka ilaahay sifadiisa ku qabsanin wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga laydinma siinin buu rabbi leeyahay wax yar mooye wax kale laydinkama siinin kolkaa waxaa garan maayo waxay kutusaysaa qof haddaad aragto waxaa garan maayale horta inuu jiro alla u ka baqayaa ilaahay uu ka baqayo inuu jiro ila jawaabi kari lahaaye ilaah uu ka baqayaa inuu jiro ayaad garan karaysaayoo meesha kaaga cad markaa wakhtigan la joogana dad badani waa la arkayoo masaa'ilka markay garan waayaan khilaaf baa ku jira bay yidhaahdeen khilaaf baa ku jira dad culimaaba xataa la arkay oo wixii la weydiiyaba odhanaya khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jirada haddii masalada si loo sheego oo say ahayd loo sheego waxa lo odhan waa kii sheekhu sheegay inuu khilaaf ku jire sidaa loo sheegay waa dadkii isku haystay mid kamida waatuu aan khilaafba lahayn hadda ragga qaar baa fikiray waxay arkeen nin wadaado waxay arkeen wixii la weydiiyaba khilaaf baa ku jira un odhanaya markaasay yidhaahdeen war malaha ninkani sax maahe wax kasta khilaaf baa ku jiradu sax maahe mid baa yidhi anaa fikiraya ii daaye wuxuu yidhi afilaahi shakun sheekh su-aal baan ku weydiiyey afilaahi shakun buu yidhi ilahay horta shaki ma ku jiraa nacam buu yidhi haa khilaaf baa ku jira waaba diintii ha laga baxe diintii ha laga baxe allah shaki kuma jiro laakiin waxa weeyaan haddii dee aad aragto dee markaad waxyaabo badanoo iska sidan oo kale ah ayaad arkaysaa waa sunadii nebi maxamed oo la garab marayo wey sunadii nebi maxamed rasuulku wuxuuna garanaynin sidanoo kale ayuu u lahaa garan maayo adigana sharaf dhacna kuguma aha alla kabaq bayna kuu tahay waxaadan garanayn garan maayo dhe ceeb maahe qaala wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam isagoo ka jawaabaya su-aasha mal mas-uulu ka la su'aalay canhaa qiyaamada xaggeega ka la su'aalay ma aha biaclama mid ka cilmi badan mina saa'ili kii saa'ilka ahaa ee wax weydiiyey kama cilmi badna anna ma ogi buu yidhi oo cilmi kuguma dheer cilmi dheeraada uma qabo qiyaamada adiguna ma ogid weeye macnaheegu halkaa markii la marayo malagu markaa wuxuu u baydhay su-aal kale wuxuu weydiiyey kol haddii saacadda qiyaamada aan la garanaynin calaamadaha saacadda qiyaamadu ay leedahay bal calaamadaha ha naloo sheego calaamadaha qiyaamada bal calaamadaha wainooga sheeg buu yidhi qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii ii warran nebi maxamedow can amaaratihaa calaamadeeda iiga warran can amaaratihaa calaamadeeda iiga warran ereyga amaara laba riwaayadood baa kusoo arooray riwaayadaha qaar can amaaratihaa bay yidhaahdeen oo amaara baa loogu dhawaaqaa riwaayadaha qaarna way jamciyaanoo can amaaraatihaa bay yidhaahdeen oo raada ayay alif ku daraan laakiin lama ogolo can imaaratihaa inaad tidhaa imaara imaaradu waxa wey waa ninka amiirkaa ah, amiirnimadii weeyi kolkaa imaara iyadu waa amiir noqosho waa ninkii amiirka ahaa weeyi ee meesha amiirka ka ahaa qaala wuxuu yidhi malagii fa akhbirnii iiga warra nebi maxamedow can amaaratihaa qiyaamada calaamadaha lagu garanayo iiga waran qaala rasuulkeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam an talida waa inay dhasho alamatu addoontu waa inay dhasho rabbatahaa sayidadeedii waa inay dhasho halkaa rabbatahaa aynu nidhi riwaayooyinka qaar maxay qoraan rabbahaa bay qoraan riwaayooyinka qaarna maxay qoraan baclahaa bay qoraan antalida waa inay dhasho alamatu addoontu waa inay dhasho rabbatahaa sayidadeedii gabadh iyada sayid u ah ayay dhalaysaa ama antalida waa inay dhasho alamatu addoontu waa inay dhasho rabbahaa sayidkeegii nin sayid iyada u ah waa inay dhasho ama antalida waa inay dhasho antalida waa inay dhasho alamatu adoontu baclaha ninkeegii waa inay dhasho adoontiibaa ninkeegii dhalaysa adoontii ayaa ninkeegii dhalaysa saddexda riwaayadoodba way jiraan culimmadu waxay yidhaahdeen ereyga alamatu albu wataa ashaa saddex qowl bay muxadisiintu ku tilmaameen ragga qaar jinsiyay ka dhigeen waxay yidhaahdeen waaqiaa khasisaya waaqica ayaa khasisaya waaqica mushaahadadaa khasisaysa cilmigeennanaa khasisaya oo waaqicu waxmuu khasisaa horta asal ahaan waaqicu waxmuu khasisaa nacam waxuu khasisaa oo maxaa daliiluha ah inuu waaqicu wax khasiso waaqicu waa sidan adduunku yahe hadda aad adigu ogtaheed arkaysid inay wax khasisto maxaa daliilu ah oo nas idinoo soo arooray waaqica ayaa lagu garanaya inuuna sidan u wada jirin maxaa daliilu ah ilaahay baa dabayshii ree caad lagu halaagay markuu ka warramayey muxuu yihi tudamiru kula shayin biamri rabbiha dabaysha kada waa caam tudamiru waxay halaagaysay baa la yidhi dabayshaasi kula shayin cirka may halaagaysay dhulkase may halaagaysay ilan cirki iyo dhulkuba waa shayiye ilaahay abuuraye dabaysha ree caad lagu halaagay cirkiiyo dhulka ka warrama waaqicaa sheegay markii la arkay cirkiioo badbaadsan iyo dhulkii oo badbaaday markii la arkay ayaa la ogaaday kula shay inta ilaahay sheegayo inayna wada caamkaa ahayna cirkiiyo dhulka inayna dabayshu waxba yeelaynin oo dee waaqica ayaa soo reebay oo waa la arkay iyagoo badbaaday baa la arkay tudamiru kula shayin biamri rabbiha kolkaa muxadisiinta qaar baa qaatay alamatu adoonta marka la leeyahay oo adoon kaste marka laga dhigo dee addoommada qaar baan aan dhalaynin kuwan la sheegayo oo kale kolkaa waxaa lagu leeyahay waaqicaa khasisaya oo addoommada qaar baa laga dhigi laakiin ashu waa jinsiya bay ragga qaarkood qaateen ragga qaarna waxa wey waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa ashaasi waa cahadiya bay yidhaahdeen waa addoommo gaar ah ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa litacriif alxaqiiqa addoonnimada unbayba ka hadlaysaaye afraadda uma bambaxaysa bay yidhaahdeen saddexda qowlba alama asha ku jirta culimmadu way isku qabteen midka laga dhigayo bal hadda fiirso qaala wuxuu rasuulku yidhi an telida waa inay dhasho alamatu addoontu waa inay dhasho rabbatahaa tii iyada sayidka u ahayd macnaheegu waa maxay shan qowl baa halkan ku jira shan qowl ayaa la khilaafay ereygan shan qowl shantaa qowl waxa weeye ragga qaar waxay yidhaahdeen aakhiru zabanka ama calaamadaha qiyaamada waxaa ka mida cuquuqulwaalidaynkaa badanaya cuquuqa caaqa ilmaha caaqa noqonaya ee waalidkiisa caaqa ku noqonaya ayaa badanaya kolkaa waalidkiioo aabbaah ama waalidkiioo hooyeah kolkaa hooyadiiba hadda la magacaabay ilan amadu waa hooyadii waalidkiioo hooyeah ayaa ilmaheega ka baqi doonta aakhiru zamanka sida qofka addoonti ihi ay sayidkeega uga baqdo oo kale bal waalidkii ilmihii ka baqaya ka waran aakhiru zamanka calaamadaha aakhiru zamanka weeyaan in waalidkii uu ilmihiisii ka baqo culimada qaar saasay ku macneeyeen xadiidka oo oh, qiyaamada calaamadaheega waxaa ka a in waalidku ilmihiisa uu ka baqo aakhiru zamanka marka la gaadho kaasi waa qowl qowl labaad ayaa jira qowlka labaad ee jiraa wuxuu leeyahay waxa weeye aakhiru zamanka muslimiinta ayaa futuuxaad badan heli doona wadano badanoo gaala ah ayay muslimiintu la wareegi doonaan addoommo la adoonsado ayaa meesha iman doona addoommadii la addoonsanayey ninku markuu addoonsado gabadh wuxuu gogol wuu kula kulmi karaa addoontiisa oo ilmay u dhali kartaa ilmahaa ay u dhashay addoon noqon maaye buu raaci siduu aabbahaasi sayid ugu yahay gabadhan ayuu ilmaheegu sayid ugu noqonayaa dee hooyadii kolka waxa weye addoommada badanayo aakhiru zamanka muslimiinta ayaa xoogaysan doona oo waxa weeye addoonsigaa gaaladaa lasoo addoonsaday baa farabadnaan doona ragga qaar muxadisiinta ihina saasay ku macneeyeen oo halkaasay la mareen qowl saddexaad baa jira oo muxadisiintu antalid alamatu rabbataha ay ku macneeyeen waxa weeye antalid alamatu rabbataha waxay yidhaahdeen aakhiru zamanka cilmi la-aan baa iman doona cilmi la-aan cilmiga ayaa inaga guuri doona kolkaa markuu cilmigii guuro gabadha umuwaladada loo yaqaan diinta islaamka waa fiqiga baabka ugu dambeeyaabaa lagu sharxaa inta badan kutubta baabka ugu dambaysa fiqiga umuwaladada lagu sharxaa gabadha umuwaladada loo yaqaano ee in la iibiyaa ay mamnuuca ahayd ayaa cilmi xumo darteed cilmi xumo darteed aakhiru zamanka ayaa la iibin doonaa marka la iibiye gacmihii isdhaafdhaafaan ayuu ilmihii ay dhashay oon garanaynin ayaa iibsan doonaa ilmaheegiibaa iibsan doona ilmihii ayaa hooyadii adoonsan doona markaa diinteennu ma ogola wax waalida oo isdhalay inays adoonsadaan aabbahaayoo addoona haddaad soo iibsato mar alla markuu gacantaada saa usoo galu xoroobaya ilmahaaga haddaad soo iibsato mar alla markuu gacantaada saa usoo galu xoroobaya waalidku isma adoonsan karaan waalidku isma adoonsan karaan dee waalidka xaqiisana ilaahay baa inoo sheegay oo ilaahay tawxiidkuu la xidhiidhiyey tawxiidka wqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wa ixsaana labada waalid ilaahay towxiidku la xidhiidhiyey waxaa lagu leeyahay labadaada waalid xataa haddayna muslimiin ahayn ixsaanu samee iska daa iyagoo faasiqiina iska daa iyagoo xumo ku jira iyagoo gaala ah oo islaamba aan ahayn ixsaan baadu samayni waayo aayadda qur-aankii maxay ahayd haba ku amraan bay ahayd waxyaabo shirkiya haba ku amraan oo ha kugula dadaalaan oo ha kugula dhibaane wa saaxibhumaa fi dunya macruufa adduunyada inta la joogo labadaada waalig wanaagun adigu la saaxiibi xaggaaga wanaaguni ha uga tago hadal wanaagsanuun ha kaa maqlaan gacan wanaagsanuuni ha kaa gaadho ficil wanaagsanuun wax ka nixiyaba waalidkaa inaad ula tagta ma aha waayo waxay sababkoogu noqdeen adduunka inay ku keenaan culimmadu markan ay leeyihin waalidku hadduu ilmihiisa dilo loo qisaasi maya marka la leeyahay loo qisaasi maayo aabu hadduu ilmihiisa dilaha loo dila la odhan maayo marka la leeyahay waxwey kol hadduu ilmuhu sabab ugu noqday aabbuhu hadduu sabab ugu noqday inuu adduunka keeno oo aabbahaaba hadduu sababtii adduunka ku keentay yahay dee aduma waxaad sabab ugu noqon inaad adduunka ka kaxayso haddii laguu qisaaso aabbahabaad adduunkii ka kaxaysaye abaalaawe ha noqon kii adduunka ku keenan adduunka ka kaxaynaya dee wax la arkay ma aha kolkaa abaalaawe inaad noqoto diinteennu ma ogola labada waalid aad bay xaqoogu u adeg yahay ama uu u culus yahay oo runtii uu muhiimu yahay waxaa kaloo jira marka rabaha laleeya baclaha lale riwaayadda baclahaa lihi waxa weeye aakhiru zamanka cilmi xumadaasaa badanaysa oo gabadhi ayaayaa iyada umuwaladaa la iibinayaa ilmihii ay dhashay inankii ay dhashay ayaa isagoon garanaysa oo iibsanaya kadibna xaas buu ka dhiganaya hooyadiibuu xaas ka dhiganaya waa aakhiru zamanka weeyaan kolka waa baclaha ninkeegii ayay dhalaysaa aakhiru zamanka gabadhu ninkeegiibay dhali doontaa baa laleeya ninkeegii ayay dhali doontaa haddee hindiya inaad maqasheen mooye beri dhoweyd waxa jiray nin yidhi ayeyday baan guursanayaa ayeyday eeg isaga ayeydii ruma weeyaan ayeydii ruma ayuu yidhi waan guursanayaa waxa wey waa aakhiru zamanka dee gabadhu inay dhasho ninkii guursanayay ama qabayey inay dhasho weeye meelo fara badan oo muslimiinta ka mida ah hadda waxaa jira marka daroogo ay isticmaalaan intaasoo dhacda ayaa la arkay markay daroogo isticmaalaan ubadkii iyagoo hooyooyinkood wax ka dayaya oo la kulmaya ayaa la arkay sacuudigayba ka dhacday inaan isdilay markii dambe wuu isdilay intuu daroogo cabayuu ka dhargay uu sikhraamay ayuu hooyadii u tegey markuu hawshii ka dhammaystay ee sikhradii ay ka soo baxday ayuu dareemay inuu wax sameeyey islaantiibuu u tegay oo markaasuu yhi waxaa ii sheeg maxaan sameeyey dee islaantii waxay ay qarqarisaba markii dambey u sheegtay sidii ciilkii iyo cadhadii wixii uu isagu kolkaa naftiisa u qaaday tii ayuu isku dilay kolkaa way dhacdaa aakhiru zamankana waa calaamada nebi maxamed uu inoo sheegayo qaala wuxuu rasuulku yidhi antalida waa inay dhasho alamatu gabadha addoontiihi waa inay dhasho rabatahaa tii iyada sayidka u ahayd waa inay dhashay sayidkeega ahayd kaasi waa calaamad calaamadaha qiyaamada lagu garanayo calaamad labaad buu rasuulku sheegay sal allahu alayh wasalam wa an taraa waa inaad aragto alxufaata kuwii cagaagnaa waa jamcu xaafin waa ka ah jamcu xaafin alxufaata kuwii cagaagnaa alcuraata ee haddana qaawanaa alcuraata waa ka qaawaneen waxba xidhnayn een marya xidhnayn ama marya xunxun xidhan marya xunxun bay ragga qaarkood ku macneeyeen ricaa'a shaa'i ee adhi jirta ahaa yatadaawaluuna oo tartan u galay filbunyaani dabaqyada dhaadheer rasuulku sal allahu calayhi wasalam calaamada kale calaamada labaad ee calaamadaha qiyaamada lagu garan doono wuxuu rasuulku yidhi afar qolo oo dadka dadka ugu faqiirsan ahaan jiray oo adduunyada aan magac ku lahayn adduunyada dadka ku tartamana aan ahaan jirin afar qolo afartaa qolo oo dabaqyada iskugu faanaya markaad aragtiin waa xalla joogaa qiyaamadii wakhtigii qiyaamada ayaa taagan ee ogaada buu rasuulku leeyahay sal allahu calayh wasalam qolada koobaad waa alxufaad kuwa cagaagan alxufaad waa jamcu xaafin waa man nacla birijlihi baa la yidhah ninka lugtiisa kabi ayna ku jirin ayaa xaafin la yidhaahdaa alcuraata waa jamcu caarin wey jamcu caarin waa ka qaawan haddaba ma laa shaya calaa jasadihi waa lagu macneeyey ma laa shaya calaa jasadihi ninka shaybe una jidhkiisa saarnayn ee qaawan waa lagu macneeyey laakiin riwaayad kale ayaa jirtay oo tidhi alxafadata xafadaduna waa alkhadama dadka khaadimiinta ah kolka khaadimiintu dharka lagu shaqeeyay xidhaanoo dee way qaawan yihiinoo waa cawaan looma jeedo dadka cawaankaoo dabaqya dhisanaya looma jeedo dadkii reemiyiga ahaa ee maryaha jeexjeexan watee maryaha lagu shaqeeyo maryaha khaadimiinta dadkii reemiyiga ahaa ee xidhnaa oo dabaqyada tartan u gelaya waa inaad aragtiin markay qiyaamadu soo dhawaato alcuraata waa kuwii qaawanaayee dee maryaha liitay xidhnaa asha alcuraata ku jirtaa istiqraaq baa suurtagal ah inay tahay iyaduna ay istiqraaqiyo tahay inay machuud tahayna waa laga yaabaa inay litacriif ilmaahiya walxaqiiqa tahay saddexda qowlba asha waa la geliyey qolada saddexaad alcaalata waa dadkii fuqarada ahaa alcaalata caaladu waa jamcu caalin baa la yidhahdaa jamcu caalin nebi maxamed buu ilaahay ku yidhi wawajadaka caa'ilan faaghnaa ilaahay baa ku helay adigoo faqiir ah qani buuna ilaahay kaa dhigay caailkaa nebi maxamed ilaahay uu ku sheegayo caaladu waa kuwaa waa dadka fuqarada ah ee midh adduunyoah ay ka naxaanaan haysanin weeyi midh adduunyoah oo laga naxo dadka aan haysanin weeyi dadkii haddaba bilaa xoolaha ahaa ee caalada ahaa rasuulku sal llahu alayh wasalam ricaaa shaayi buu ka dambeysiiyey ricaaa radaa waana la kasriyaa waana la godaa rada ricaaa shaai rada waa la kasriyaa waa la madayaa markaad kasriso waa jamcu raacin weeyi jamcu raacin baa la odhan rucaana waa la yidhaahdaayo ta baa lagu gebagebeeyaa rucaatun baa la yidhaahdaayo rucaatunna waa la akhriyaa waa xafadada markaa ricaa'ashaai waa maxay macnaheegu waa ai jirtii dadkii ai jirta ahaa dee aigaagu daba kuma dhisi karo aigaagu dabaq kuu dhisi kari maayo dadkii ai dhaqata aileyda ahaydee aiga xoolaha lagu yaqaanaa uu ai ahaa loley lama odhan geeleyna lama odhan ailey baa la yidhi saddexda qolo dee horta marka xagga cuntada la joogo iyo marka wax la soorayo lodaaba laga yaabaa inay ugu horayso aggamarka wax la soorayo oo ilaahay nebi ibraahim markuu ka warramayey nebi ibraahim malaa'igta markii ay u yimaadeene dadka uu moodayey wuxuu ku marti qaaday dee geelna ma ahayn adhina ma ahayn maxay ahayd dibi eh, maxaa fajaaa bicijnin samiin ama ama eh, samiin dibigii buu ku marti qaaday waad aragtaayo waxaa laga yaabaa inay gaalladuba ku fiican tahay laakiin marka la doonayo xagga dhaqashada iyo dee xoolanimada iyo lacagnimada marka loo eegayo iyo qiimaha waxaa la leeyahay sida loo kala wen yahay ayaa loo kala sareeyaa oo baabka zakada lagu cadeeyeyo shan halaad ninku hadduu yeesho waa qani halka loda uu qani noqonayo soddon soddon neef markay gaadho eeg shan iyo soddon bal farqiga udhexeeya eega lodii markaad soddon gaadho ayaa lagu leeyahay zakaa ka waajibaysa dee zakada waxaa lagu yeeshaa ninka qaniga ah qayrkaabaad gacan qaban karaysaa wey xoolahaagu soddon hadday gaadhaan cid kale waad gacan qaban kartaa geelaagu shan hadduu gaadho cid kale waad gacan qaban kartaa dee laba halood baaba reerka ku filaan jiray halba sanad ay u dhasho ayaa reerka ku filaan jiray kolka waxaa jira haddaba arigii laakiin afartan baa laga dhigay sakadiisa waad aragtaayo halka geela shan laga dhigayo ayaa lagu leeya shantan waxa la qiimaabaa lagu leeyahay afartan aiga afartan aiga ayaa shantii la qiimaabaa lagu leeyahay haddaba dadka ugu ducayfaysan baa la yidhahdaa ailayda waa dadka ugu ducafaysan kibirna ma yaqaaniin laakiin dadkaa geelu dee iyagu kibir ma yaqaaninoo durduradaa geela oo kale ayay sameeyaan waa khatarteeday leedahay rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam wa an taraa waa inaad aragto malagow faacilka taraa waa malaga alxufaata dadkii cagaagnaa alcuraata ee haddana qaawanaa alcaalata ee haddana baahnaa ricaa'a shaa'i ee adhi jirta ahaa oo yatadaawaluuna iskugu faanaya filbunyaani dabaqyada iyo dhismaha dabaqyaday iskugu faanayaan taa waa inaad ogaato baa la yidhi culimadu waxay isweydiiyeen dabaq in la dhistaa horta ma dembibaa dabaq in la dhistaa isma dembibaa mise maaha dembi maaha dembi in dabaq la dhistaa laakiin waxa weeye ninkii uu isku la yar qabsanayaayo noloshan uu sii jeclaysanayaa noloshan ayuu sii jeclaysanayaa dee nimbe halkuu dhisto ayuu jeclaadaa haddaad waxaaga aakhara u rarato ood aakhara gashato dee waxa ilaahay agtiisa ku yaalla ayaad jeclaanaysaa haddaad laakiin waxaad haysataba adduunyadan un gashato dee adduunyadan yaan ka tegin un kolba gurigaagii iyo waxaad arkaysaa un dabaqyadaadii iyo xoolahaagii unbaad arkaysaayo yaan ka tegin unbaad is-odhanaysaa kolka qofku waxa weeye inuu aakharo camirto oo aakharo uu dhisto nebi maxamed wakhtigiisii ninbaa guri yaro dheer dhisayoo rasuulku waa ka jeedsaday markii uu arkay inuu rasuulku ka jeedsaday ayaa loo sheegay gurigiisa in laga xun yahay gurigiisa waa kii dumiyeyba waxa weeyaan wax badan baa runtii adduunyada in laysku haleeyo oo adduunyada dee wax weyn laga dhigo oo adduunyada la camiro oo hantidaadoo dhan aad adduunka geliso waa wax laga fiican yahay wey xoolahaagu waa intaad cuntay iyo intaad xidhatay iyo intii aakhire kuu tagtay wey xoolahan kaleed ilaalinayso waa lagaa dhaxli doonaa nin aan abaal kuugu qabin abaal nin aan kuugu qabin ayaa kaa dhaxli doonaa hargeysa nin baa bixiyey maalin dhaweyd masaajid buu meel ku waqfiyey markuu sakaraadku hayay buu masaajid yidhi intaa iga gaadhsiiya caruurihiisii oo kala bahaa xoolihiiba xoolo badan noqday caruurihiisii oo kala bahaa loo yeelay miduu hooyadii malaha isaguun ay u dhashay oo hooyadii caruur badanba ayna u dhalin ayaa la yidhi war aabbaha markuu dhimanaya intan dardaarmaya ma masaajidka maku waqfinaay oo ma u dhisnaa markaasuu yidhi maya ani aabbahay hooyadey wuu silciyey caruurnimuu ku furay dee kii hooyadii uu la noolaan jiray welibana siduu u odhanayo hadalka idinma maqashiin karayo kii hooyadii uu la noolaan jiray aabbii waxa u waqfa buu yidhi xoolahana yaa lahaa markaa uu sidan leeyahay odaygii dhintay baa lahaa kanayna gacanta u gashay waa kan le hooyaday ayuu aabbaay xumeeyey oo hooyaday inannimay ku gabowday buu leeyahay inannimo ay hooyaday ku gabowdaye kii hooyadii ayna inannimo ku gaboobinte xoolihiisa aabbihi ha u waqfiyo halkaasuu la maray kolka xoolahaagii kaasoo kalaa kaa dhexlaya xoolahaagii waa lagu tumanayaa xoolahaagii waxuno khamri iyo balaayo kale ayaa la gelinaya adduunka intaad leedahay intaad nooshahay waxaad cunto iyo waxaad xidhato iyo waxaad aakhara gashato weeye inta kalena dad baa kaa dhexli doona uma ndalaqa waa tegey halkan xadiiskiibaa inoo gebagabooday uma ndalaqa wuu tegey uma ndalaqa wuu tegey yaa tegey markaa faacilku waa ayo waa malagii weeyaan uma ndalaqa wuu tegey falabistu waan nagaaday meliyan wakti dheer baa nagaaday meliyan in badan baa nagaaday meliyan meliyan waxay ka timid malawaan ma maqli jirtay sala allahu calayhi maa tacaaqaba almalawaani malawaan waa habeenkiiyo maalinta kolkaa meliyan waa in badan baa nagaaday weeye in badan baan meeshii anigu sii fadhiyey buu yidhi markaa ayaa ayaa in badan baa waqtigii ka soo wareegtay ma sii fadhiyin in badan baa waqtigii ka soo wareegtay uma ndalaqa wuu tegey malagii fa labistu waan nagaaday meliyan in badan baa nagaaday uma qaala wuxuu yidhi rasuulku intaa kadib yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysay mani saailukii kii su'aasha ina weydiinayey qultu waxaan ku idhi allaahu ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu cilmi dheeraada u leh ilaah rasuulkiisa ayaa og haddaba culimmadu waxay isweydiiyeen halkaa falabistu meliyan markuu yidhi meliyan waa la fasiray oo riwaayooyin kaleo fasiray ayaa jira riwaayooyin kale ayaa fasiray eh, halkaa falabistu meliyan waayo waxaa lagu tilmaamay saddex maalmood saddex habeen iyo saddex maalmood ayaa qisadii laga soo wareegay su-aalaha saddex maalmood kadib ayuu cumar iyo rasuulku ay sarkeen markaasuu rasuulku ku yidhi warmaad garanaysay ninkii su-aasha ina weydiiyey saddex maalmood inay ka soo wareegtay xadiidka abi daa-uud iyo tirmidi ay soo saareen ayaa qoraya saddex maalmood kadib in la weydiiyey atadri man isaa'ilu in nebigu uu ku yidhi waa saddex maalmood falabistu meliyan waa saddex maalmood markaa waxay culimmadu isweydiiyeen oo xadiid kale ayaa jira oo hawshan ka hor imanaya saddexda maalmood ka hor imanaya ayaa jiraba xadiidka kale ka hor imanaya waa xadiidu abi hurayra oo bukhaari iyo muslim ku qoran xadiiu abi hurayra wuxuu leeyahay ninkii markuu kacay waa malagii markuu kacay sidaa un markuu u dhaqaaqay ayuu rasuulku yidhi warii soo celiya ninka warii soo celiya buu rasuulku yidhi sal allahu aleh wasalam saxaabadii waxay dhahdeen waanu ka daba yaacnayo jaan iyo cerib meelu dhigayba waan weyni waa xadiiu abi hurayre ayaa leh markaasuu rasuulku ku yidhi saxaabada maad garanaysaan ninkii i weydiinayay su'aalaha ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya bay yidhaahdeen markaasuu ku yidhi malakuljibriil buu ahaa oo idiin yimid inuu diintiinna idin baro haddaba xadiidkaa bukhaari iyo muslim ee abi hurayre wuxuu sheegaya isla markiiba inuu rasuulku u sheegay inuu malakuljibriil ahaa su-aashana maad garanaysiinna inuu rasuulku weydiiyey isla markiiba way dhacday qisadani xadiidka abi daawuud iyo tirmidi ay soo saareenna saddex maalmood kadib ayuu rasuulku cumar ku yidhi maad garanaysay ninkii kolkaa labadan xadii halkan way isdiidan yihiin maxaa lagu jamcinayaabaa la yii culimadu waxay idhaahdeen waxaa lagu jamcinaya waxaa lagu jamciyey markii uu ninku sidaa u kacayba cumarna dhinaca kale u kacay isla markiiba waa kacay rasuulku ii soo celiye markuu yidhi goobta cumar ma fadhiyine wuu baxay saxaabadii kalee joogtay ayuu rasuulku yidhi arrinka ii soo celiya markii la waayey ayuu rasuulku saxaabada ku maad garanayseeno markaasuu kuii maya bay yidhaahdeen ilaah iyo rasuulkiisaa garan markaasuu kuhi malakuljibriil oo idiin yimid suu diintiidina idiin baro ayay ahayd cumaroo isna markiiba dadkii baxay ahaa ayaa saddex maalmood kadib rasuulka ay sarkeen markaasuu rasuulku si gaara cumar haddana u weydiiyey maad garanaysay cumarow ninkii su-aalaha i weydiinayey markaasuu cumarna maya yidhi markaasuu rasuulku yidhi malakuljibriil buu ahaa wuuna inoo yimid si u diintiinna idiin baro ayuu idinku yimid saasaa la isku waafajiyey inuu cumar isna horay u kacay oo rasuulku dadkana mar uu u sheegay cumarna si gaara uu ugu sheegay ayay culimmadu ku jamciyeen labada riwaayadood uma ndalaqa waa tegey falabistu waa nagaaday meliyan wakti uma qaala wuxuu yidhi rasuulku yaa cumaru cumarow eg cumar baa si gaara loogu dhawaaqay waxay idhaahdeen fadliga cumar bay kutusaysaa waxa kalay sheegaysaa ninka murabbiga ah ama ninka sheekha ah ee ummadda waxbaraya inuu ardayda ninka uu isleeyahay uu ugu baraarugsan yahay uu kusoo halqabsado ardayda ninka uu isleeyahay waa nin soo jeeda ama si fiican wax u fahmaya kaa in lagu halqabsado weeye sida nebi maxamedba saxaabada dhexdeeda uu cumar ugu soo halqabsaday wuxuu yidhi rasuulku yidhi yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysay mani saailu saa'ilka ma garanaysay afar iyo labaatan kun oo jeer buu malagu nebiga u yimid baynu nidhi isagoo waxyi u sida afar iyo labaatan kun oo jeer ayuu u yimid kani mar kamida bay ahayd waxaa la rasuulku inuu yidhi mar qura ayaan malakuljibriil garan waayey markanayna ahayd mar qura ayaan malakuljibriil garan waayey markiina markanay ahayd waa loo sheegayo waxyibaa loogu sheegay waxyi samaawiya ayaa loogu sheegay ninkan su'aalaha weydiinaya inuu malakuljibriil yahay markii dambe laakiin nin buu iska soo dhigay nin ayuu iska soo dhigay malagu ninkii dixyatulkalbi la odhan jiray buu isku soo ekaysiiyey wakhtigiisii ninkii ugu quruxda badnaa buu ahaa atadri man isaa'ilu buu rasuulku yidhi armaad garanaysa ninkan su-aasha i weydiinayey inuuna cumar garanayn rasuulku wuu ogaaye muxuu u weydiiyey su-aashani waa su-aal maxaya waxaa la yidhi ninka murabbiga ah ee ardayda barbaarinaya ama jiilka yaryar dhisaya ama aqoonta dee dadka ku baraya waxa wanaagsan qaabka uu cilmiga u gudbinayo qaab su'aaleed mararka qaar inuu ka dhigo mararka qaar ardayda su-aasha waa la weydiiyaa adoo og inayna garanaynin ayaa la weydiiyaa maxaa laga faaiidaya ilan garanayaane waxaa laga faa'iidayaa jawaabtaa dhaafi karta baa la yidhi haddaad jawaabta sheegto malakul buu ahaa un hadduu odhan lahaa marar badan baa laga yaaba inay jawaabtu garab mari lahaydo dhaguhu ma soo jeedaan laakiin marka su-aal lagu weydiiyo nebigu maalin maalmaha kamida wuxuu yihi saxaabada isagoo la fadhiya carmaad garanaysa bui geedka muminkaoo kale ah ee meel la tuuraba aan lahayn caleentiisa lama tuuro oo midhihiisa lama tuuro oo laantiisa lama tuuro oo guntiisa lama tuuro oo xididkiisa lama tuuro oo diirkiisa lama tuuro geedka muminka oo kale ah meel la tuuraba geedka aan lahayn miyaad garanaysiin buu rasuulku yidhi sal allahu aleh wasalam de geedkaasi waa timirta sow maaha rasuulku muxuu u weydiinayey saxaabada waa tanshiidu dihni baa la yidhaahdaayo maskaxdaada ayaa firfircooni lagu abuuraya ama qaabkii hore wax laguugu sheegayay baa laguu bedelayaa cuntadaba marka laynoo bedelo waxaad saaka ku quraacatay marka qadada lagaaga leexiyo sow kama macaana iyo haddii mid qura lagugu wado kolka qaabka wax laguu wadaya wado qura yayna noqonin qaab waxbaa lagu soo gudbini qaabna qaab su'aaleed baa lagugu soo gudbini waa cilmiga sidii laguu barayay oo lagu noocnoocaynayo wuxuu rasuulku yidhi atadrii ma geranaysay cumarow man isaa'ilu ninka saa'ilka ee su-aasha ina weydiiyey ma geranaysay qultu waxaan idhi haddaan cumar ahay allaahu ilaahay iyo wa rasuulkiisa ayaa aclamu cilmi leh ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa garanaya buui waxa weeye waxaa laga qaadanaya allahu wa aclam marka la leeyahay ninka ardayga ah hadduu sheekhiisu wax weydiiyo xataa hadduu garanayo inuu soo tuuro maahu yidha waan garanayaa waxay culimmadu yidhaahdeen ilaahay ayaa garanaya waa inuu ugu jawaabo iyo intii ilaahay uu waxbaray ilaahay iyo intii ilaahay uu waxbaray ayaa garanaya waxaa la doonayaa barakadii cilmiga iyo qaabkan adigu aad u taqaanad shayga u suuraysanayso qaab ka xeel dheer in lagugu sheego ayaa laga yaabaa kolkaa ha ka degdegin baa lagu leeyahayo bal noo sheeg ilaahayo intuu baray baa garanaye garan mayna in la yidhaahdo weyba waa usluubka saxaabada nebi maxamed ayaynu kaga dayanaynaa qultu waxaan idhi haddaan cumar ahay allaahu ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu cilmi u leh oo garanaya ninkaasi wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi rasuulkeennu sal allahu alayhi wasalam fainahu isagu jibriilu waa jibriil riwaayooyinka qaar fainahu jibriilu bay qoraan riwaayooyinka qaarna fainahuda ayaa meesha aan ku oolinoo maxay qoraan haadaa jibriilu ereygan jibriil af carabi ma aha luqadda suryaaniga la yidhaah cabdulaahi buu ka dhigan yahay cabdulaahi waa lua suryaaniya oo jibriil waa cabdulaahi jibriil adoonkii ilaahay weeye markaa fainahu isagu jibriilu waa malakuljibriil ataakum wuu idiin yimid yucallimukum isagoo idin baraya diinakum diintiina isagoo idin baraya waxaynu ogeyn waa malakuljibriil oo idiin yimid si uu diintiina idiin baro xadiikani waa xadiidka ay culimmadu yidhaahdeen weynidiisa markay la yaabeen ha loo bixiyo umu sunna sunnadaba xadiidkii hooyada u ahaa kol haddii faatixada la odhan jiray umu xadiidkanna umu sunna aynu nidhaahna bay yidhaahdeen waayo rasuulku muxuu ihi gebagabada iyo gunaanadka jibriil buu ahaa oo idin baraya buu yidhi maxay diintiinna diintii oo dhan baaba lagu soo ururiyey xadiidkan afar magac meesha wadayaal oo ardayga xadiidkan baranaya inuu fahmo looga baahan yahay allam soo maynaan soo sharxin haddana aliimaan soo maynaan soo sharxin haddana alixsaan soo maynaan soo sharxin addiin ka dambeeyana waa addiin diintu waa maxay markaa malakuljibriil intuu ina soo baray ayaa diin loo yaqaanaa waa saddexdii arrimood ereyga diin addiin waxaa laysku yidhaahdaa islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka saddexdaasoo isku tegey ayaa diin ah waa kan dee rasuulkeennu leh waa jibriil oo idiin yimid siuu diintiinna idiin baro diintu ina barayna saddexdaasay ahaayeen ereyga diin ah haddaba saddex isticmaal bay af carabiga er, qur-aanka iyo shareecadeenna diintuu soo aroortay saddex isticmaal ereyga diin ah saddex macno ayuu leeyahay mar diin waxaa loo yaqaanaa aljaza abaalka ayaa loo yaqaanaa diintu waa aljaza waa abaal waxaa ka maaliki yowmdiini ilaahay markuu leeyahay maaliki yowmdiini maalinta laysxisaabinaye laysabaalinayo allihii milkisanaa faatixada diintaa ku jirtaa maxay ugu jirtaa ma shareecay ugu jirtaa ama islaamnimay ugu jirtaa mise aljaza wlxisaab aljaza wlxisaab diintu mar waa aljaza wlxisaab waana maaliki yowmdiini ta inoogu jirto oo kale diintu marna waa saddexdan erey oo laysku geeyeybaa diin laysku yidhaahdaa alislaam waliimaan walixsaan saddexdaasoo laysku geeyey ayaa diin laysku yidhaahdaa waa markan uu rasuulku ina leeyahay sal allahu calayhi wasalam fainahu jibriilu ataakum yucallimukum diinakum waa jibriil oo idiin yimid si uu diintiinna idiin baro kolkaa diintu waa saddexdan erey isticmaal saddexaad baa jira oo ereyga diin a loo isticmaalo isticmaalka saddexaad waxa weeye diintu waa islaamka uun diin waxaa la odhanaya un islaamka islaamkaa diin la odhanaya waa shaamil marka khusuus baa la odhanaya bay ragga qaarkood qaateenba ina diina cinda allahi lislaam diinba haddii la eego alla agtiisa waa islaamnimada waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin kolkaa diintu alislaam bay mararka qaar ku timaadaa mararka qaarna saddexdaba way ku timaadaa mararka qaarna aljaza walxisaab ayay diintu ku timaadaa haddaba halkan hal su'aalaan iska weydiinaynaa intan ugu dambaysa hal su'aala ayaynu iska weydiini su-aashaasi waxa weeye horta cidda ina bartay islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka xadiidka dhexdiisa cidda ina bartay inoo jawaabtay ma malagay ahayd mise rasuulkay ahayd ma malagay ahayd mise rasuulkay ahayd rasuulka sal llahu alayhi wasalam hadda malg rasuulkaa inoo sheegay oo malagu su-aalunbuu lahaa u weydiinayun faabirnii can slaam unbuu malagu lahaa markaasuu nebi maxamed jawaabayey haddana faabirnii can liimaan buu malagu lahaa markaasuu nebi maxamed jawaabayey faabirnii can lixsaan buu malagu lahaa markaasuu nebi maxamed jawaabayey sal allahu alayh wasalam diinta yaa ina baray rasuulkaa ina baray haddana rasuulku yuu u tiiriyey diinta inuu ina baray iyuu u tiiriyey malaga ayuu u tiiriyey jibriil buu ahaa oo idiin yimid si uu diinta idiin baro waxaa la ogaaday nimanka balaaqadu waa halkay yidhaahdeen sababta ayaa loo tiirin karaa faacilka xaqiiqada inta laga baydho ficilka ayaa sababta loo tiirin karaa tusaale ahaan magaaladeennin dee dagaaladii soomaaliya ay ku loolami jirtay mid ka mid a ah haddii lagu dumiyey oo lagu baabi'iyey asgar ama diyaarada wadatay ama madaafiic ridaysay ayaa baabi'isay magaalada xaqiiqada marka la doonayo cidda guryaha dumisay ee dadka laysay ee wax dumiye wax baabi'iyey waa dee askar bay ahaayeen haddana waxaa laga yaabaa ninkii markaa dowladda haystay inaad ficilka u tiiriso oo tidhaahdo magaalada waxaa dumiyey hebel waar isagu weligiiba xabad inuuna ridin baa laga yaaba bastoolad ba inuuna ridin baa laga yaabaaye maxaad u tidhi hebel baa dumiyey waxaa isaga loogu tiirinayaa maadaamuu sababtii ahaa wax amarka bixinaysay ee kii ficilka sameeyey ku an ahayn ayaa loo tiirin karaa ficilka nimanka balaaqadu halkay ka yidhaahdeen weeye waayo xadiidkan sharaxa waxa bixinayay nebi maxamed yaana loo tiiriyey inuu diinta ayaa ina baray buu leeyahay markaa malakuljibriil baa diinta idin baray buu rasuulku yidhi sababta ayaad u tiirin kartaa oo kii sababta kii sababta lahaa ayaa loo tiirin karaayo waa laga baydhi karaa markaa faacilkii xaqiiqada ahaa waa laga baydhi karaa halkan waynu ka qaadanayna waxaa kaloo si guud aynu xadiidka uga qaadani axkaam aad u tiro badan buu leeyahay runtii xadiidku waaba xadiidkaa la yidhi sunnada rasuulkaba kelidii hadduu ku jiri lahaa wuu inagu filaan lahaa baa la leeyahay waxaynu ka qaadanaynaa adiga oo ardayo xalqadda fadhiya shayga haddaad garanayso laakiin aad ogaato rag meesha fadhiyo oo shayga aan garanaynin shaygii aad garanaysay baad suaal ka keeni waaad ohanaysaa sheekh bal suaashaa ka waran adadu waad garanaysaaba bal su-aashaa ka waran maxaad uga jeedaa markaa suaashaa ka warran ilan waad garanaysaa dadka xaadiriintu si ay u faaiidaystaan dadka xaadiriintu si ay u faa'iidaystaan ayaad su-aasha adoo garanaya aad u weydiini malagu malag buuba ahaa samadaaba laga soo diray markaasuu rasuulka weydiinayaa islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka iyo saxaabadan la fadhida rasuulka ayaa la doonayaa inay faaiidaystaan xadiikan weynidiisa waxa inoogu filan culayskiisa waxa inoogu filan kii samada laga soo diray iyo kii arlada laga soo diray baa wada hadlayo su-aaliyo jawaabis weydiinaya waa almursal min asama iyo almursal min alardi laba rasuul baa wada hadlaya waa culayska xadiidka uu leeyahayba ina tusinaysaa culayska uu xadiidku leeyahay waxa ina tusinaya aan ka qaadanaynaa eeg amiinullaahi fii ardihi wa amiinu waxyihi fi samaa labadii amiin ayaa su-aal iyo jawaab isdhaafsanaya alla xadiidku qiimo badana wuxuu yidhi rasuulku cumar isagoo la hadlaya yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysay mani saa'ilu ninka su'aalaha i weydiinayey qultu waxaan ku yidhi haddaan cumar ahay allaahu ilaahay iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu cilmi dheeraada u leh qaala wuxuu yidhi rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam fainahu ninkii su'aalaha i weydiinayey jibriilu malakuljibriil buu ahaa ataakum wuu idiin yimid yucallimukum si uu idiin baro diinakum diintiinna si uu idiin baro rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun sheekhii muslim ayaa wariyey allaha u naxariistee saxiixiisa ayuu ku wariyey baabka baabuliimaan ayuuna ku wariyey in sha allahu tacaala casharkeennii halka ah ayuu inoogu joogi doonaa hada wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed